bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu الbukhaariyu raxmat اllahi عalayh xadaثna cayaash bn اlwaliid الraqam albصri ثiqa min rijaal الbukhaari wالtirmidi wالnasaءi وabi dawuud qaala wuxuu ihi xadaثna cabdاlأclى ibn cabdاlأclى الshaami ثqة min rijaal الjamاعة qaala xadaثna mxamed bn isxaaq ibn yasaar صaaxib الmaghaazi waa nin xasan ama saduuq ah xasan اxadiiث xasan اxadiiث inkastoo bacdu ahlicilmi ay dureen laakiin sida raajixa ah waa nin xadiidkiisu uu xasan noqonayo haddaan uusan la infiraadin ama dhib kale uusan soo bixin can yaziid bni cabdillaahi bni qusayطin min iqaati الtaabiciin can muxamed bn shuraxbiil alcabdari maqbuul akhi bani cabdidaar ninkan dambe ee muxamed bn shuraxbiil waa nin daciifa wey yani ma lam yutaabac waa daciif ayb can abi hurayrata yani akhii bani cabdidaar waa maxay qoys ka dhashay wey ahu banu fulan haddii lwaayo yani waa qabiilkii iyo abtirkii ninka ka dhashaa loo tirinaya haddii lwaayo can muxamed bn shuraxbiil akhii bani cabdidaar iyo ama lyihahdo maxamed bn shuraxbiil min bani cabdidaar waa isku mid nafsi shay can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala samictu rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam yaquul olaan maqlay maa takallama ma hadlin mawluudun ilmo la dhalay min annaasi ummadda ka mida fii mahdin dherab dhexeed kuma hadlin ilmo aan hadal gaadhin oo dharab ku jira oo dhabarka lagu wado oo hadlay ma jiraan weeye fii mahdin dherab dhexeed ku dhex hadlay ma jiro ilaa ciisa bnu maryama ciisa ibnu maryama calayhi الsalaatu wasalaam nabigaa unba asagoo yar hadlay kama fii suurati maryama ayb qaala inii cabdullah aataaniya alkitaab wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynama kunt wawsaanii biاsalaati wالzakaati maa dumtu xaya iyo wa saaxibu jurayjin laakiin sunnadu waxay caddaysay saaxibu jurayj iyo ciisa in ka badan inay hadleen laakiin waxaa la odhan karaa nabig wuxuu u jeeda sal slam fii cahdi ciisa ama fii cahdi bani israa'iil baa la odhan karaa xilli mucayana buu nabigu ka hadlahayaaba macquula maxaa yeelay axaadiid kale oo nabiga ka sugan ayaa caddaynaysa dadkan dad ka badan inay hadleen ayagoo yar ah iyo wa saaxibu jurayjin jurayj saaxiibkii yacnii jurayj arrintii qabsatay ilmihii yaraay hadlay baa loo jeeda intaa ilaan saxaabadu waa garanayeen nabiyullaahi ciisa asagoo yar oo dharabta ku jira inuu hadlay way og yihiinoo qur-aanka caddeeyey laakiin arrintan kalaysan ka warqabin oo ah jurayj hadalkiis iila waxaa lidhi yaa nabiy allah nabiga ilaahyow wamaa saaxibu jurayjin jurayj saaxiibkii muxuu yahay ilmaha yare jurayj qabsaday ee hadlay muxuu ahaa qaala nabigu wuxuu idhi salawaatullahi wasalaamu calayh fa inna jurayjan ninkaa jurayj ah kaana wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa raahiban suufi ah bimacnaa raahiban caabid ah yacnii raahibka ama rubaanku waa mustalax la isticmaali jir loola isticmaali jiray cubaadda bani annasaara cibaad nasara baa loo yani ruuxa asagoo munqadica can innaas dadko dhan buu ka go'ahayaa buul cidluu gelahaya halkaas buu ku cibaadaysanaya siaan dadku aysan u dhibanoo sharkooda oga badbaado buul cidluu gelahaya arrintaa marka ummadihii hore u bannaanayd wa khaasatan fii bani israa'iil ama ummatu nabiyina moxamad sal slam ooma bannaano yani si idlaaqa ooma bannaano marrag ay fidnooyin dhacaan ood u aragto ummadda inaad ku dhex noolaan karin inaun dhib kuu kordhiyaan ama adaad ku rafaado ay ku fasaahiyaan mooyeen xiliyo khaasa ah mooyeen sida mulaqana mamnuuc wey laa rubaniyata fi lislaam laakiin xilligay diintu yaraatay iyo dhibku farabato ninkii asagu dayq iyo cidhiiri intuu la kulma ilaahay caabudi waayo la dhibaay inuu duur kale u bannaanta ninku u arka asagu dadka inuu dhex joogo iyo inuu ka dhex maqnaado inay u ronto inuu ka dhex maqnaado duurkaa cillada u tagana waa u bannaan tahay bimacnaa inuu buul gala ma ah inuu ka fogaado asagoo reerkiisa dhaqanaya haddana meel cilla iska dago baa laga hadlaaya laakiin inaantood qol dhisato isku soo xirxidho taayado lama ogolo rubaaniyadaas lama ogolo ninkii nabi maxamed waxaan rabaa inaan siyax noqdoon dalxiisoon iska wareeg weligiiba iska soco sida qolihii waagi hore ziyaarada urursan jiray yeeli jireen wuxuu ihi laa siyaxata fi lislaam riwaayada inkastoo daciif tahay waxaa saxiixa fa ina siyaxata ummati iljihaad ninkii doonaya inuu lugeeyo oo weligii waddanka barto u noqdo nin badnaaxa ama dhulmareenah jihaadka ha aado ha halgamo kolba meesha ka dhacaysa ha tago ayib amaa rubaaniyada lama ogolo suufiyiin iyo buulgelid mamnuuc kaana raahiban buu ahaa nin eh, eh, caabid ah oo fii sawmacatin ku jira buul ama diro waxaa tidhahdaba lahu asaga u sugnatay sawmacadu waa guriga yara intii saa loo dhisay la'alkuudo sida sisinta loo dhisma arag madax fiiqan buu leeyahay madax fiiqan baa loo samaynaya sida mudulkoo kale ama sisinta marka la'alkuudoo kale ama remiigu markay dagaanay furtaan intaysan guryaha fiican dhisanin bahal yagoo jiraliya dhistaan oo habeenka ay ku baryaan carruurta iyo la geliya dadka u daran dad kale bananka iska seexanaya yani waa guri qaybta karo ka fiiqan wey aana raaci baan wa kaana raaci baqar nin loo loojiraana wuxuu ahaa nin loo raaca oo loo loojiraana yaa weykii u soo dhelmadu ahaa oo markuu aasku madoobaado ama gabalku dhaco looda wuxuu kusoo soo jiray ama uu usoo dheelman jiray meel buulkaas ninkan raahibka uu leeyahay ku dhow kusoo dheelman jiray ilaa asfali sawmacatihi sawmacati jurayj jurayj sawmacadiisii hoosteeduu dugsan jiray lobu meesha ku raacaa inay xertaa laga yaaba walla xerriisa ay taa laga yaaba ayib lobu bannaan ku raac markay qoraxdu ay dhacayso iloo intuu soo kaxeeyey wadaadkaasuu dugsan jiray meeshaasuilan dad waa la isweeshadaay wehelbuu ka dhigan jiray wa kaanad imra'atun haweeney baa jirtay oo min ahli qarya ka mid a ah, waxay ahayd takhtalifu ti u timaadda ila araaci ninka raaciga ah juruuj meesha cidladu degan yahay ninkan looda raacaya ka agdhag mooyeen magaalada ka iman jirta tuulada ka iman jirta waa islaan xun weeye qolyaha jidkooda ka ganacsada oo kale ah yacni waa dumarka xun bay ahayd wa kaanat imra'atu min ahli qarya waxay takhtalifu ti u timaada ikhtilaafku waa maxay waa dhowr kor kuso noqon jirta wey mar beri bay u iman way ka tegi haddana maalin labaad bay iman way ka tegi maalin saddexaad bay iman way ka tegi yani way ka warqabtay ninkaas kuso noqon jirtay wey ayib takhtalifu ila araaci faatad waxaa timid ummuhu ummu jurayj jurayj hooyadii maalin u timid faqaala waxay tidhi yaa jurayj jurayjow way u dhawaaqday wa huwa yusalli isagoo tukanay isagoo salaad ku jira ila waa nin caabidoon salaadba ka baxaynini isagoo salaad u taagan bay tihi hooyow way jurayjow bay tihi faqaala wuxuu is yidhi fii nafsii naftiis wuxuu is yidhi wa huwa yusalli isagoo tukanaya ummii wa salaatii yani markuu hooyada u dhawaaqday isla hadlay wuxuuhi ma hooyada baan hooye idhahdaa mise salaadaan iska wataa ma hadalkeedaan yeelaa oo waan ka baxaa salaadda mise rabbi baan hortaagnaadaa taagnaadaa ra'aa wuxuu arkay oo la qumanaatay wey an yu'ira inuu door bido salaatahu salaaddiisa salaaddiisa inuu wataa la qumanaatay fiqiga halkaasuu dhaafin waayo uma sarakad way u dhawaaqday bihi asaga aثaaniyata ah mar labaad bay u dhawaaqday mar labaad bay ku celisay jureejow bay tiri ilaan buulkiiba ku dhex jiraaye ilaa ma aragtee laakiin buulkiisi yahay bay ogtahay way soo dul istaagtay way u dhawaaqaysa faqaala fii nafsii naftiis wuxuus yidhi ummii wa salaatii ilaah hooyadaya salaadayda keen wata keen yeela masalaadaan u go'aa oo intaan ka baxayaan waa iska wataa salaadda mise hooyaan ajiiba fara'aa haddana wuxuu arkaa an yu'ira salaatahu inuu salaaddiisu door bidoo iska wataa la quminaatay falamma lam yujibha markuu hooye u jawaabi waay oo hooya dhihi waaye qaala waxay tidhi laa amaataka allaahu ilaahay kuma dilo yaa jurayj jurayjow ilaahay nafta kaama qaado xataa tandura ilaad indhaha saartood fiiriso fii wajhi ilmuumisaad dumarka dhilooyinka wejigood ilaad aragto ayib ilaad zinaysato zina kumaysa habaarin oo u naxariisata weliba mise saddexaad maan ka booday uma sarakad way u dhawaaqday bihi jurayj aaliaa mar saddexaad bay u dhawaaqday hooyo faqaala wuxuu ihi ummii wa salaatii fara'aa haddana wuxuu arkay an yu'tira inuu doorbido iska wato salaatahu salaadiisa falama lam saddex goor bay u dhawaaqday intaa salaadu isku dhejinay ayb waxaan laga yaabaa inay salaadu sunno iska ahayd oo sida u badan ba ahayd falama lam yujiibha qaal waxay ti laa amaataka allah ilaahay kuma dilo oo nafta kalama qaado yaa jurayj jurajow xataa tandura ilaad eegtooda indhaha saarto fii wajhi اlmuumisaat wa fii riwaaya fii wujuuhi اlmuumisaat haweenka dhilooyin waa jamcu muumisa muumisaduna waa haweenayda dhilada ama sharmuta waxaa tirahdaan uma insarafat weliba aad looma habaarin waxaa la yidhi ilaa aad wejigooda aragtaa le lama dhihi ilaa aad farxumooto ilaa aad kharibanto ilaa wax ka dayda lama dhihi waxaa la yidhahda indhaha saarto wejigooda aragto wejigooda adoo wax ka dooneen bannaankaas indhahada ku dhici karaa moogta waa weliba habaar aan sii xoog badnayn wey lakin haddi si fiican loo habaar la cunmaya in xaladu xumaan uma insarafat hooyo ba iska laabatay hooyo markii saddex kor dhawaaqday oo wiilkii maqli waayey lana hadli waay bay iska noqotay meesha ka timid ku noqotay maxaa dhacay waxaa dhacay haweenaydii ninka raacigeeda loo jirka u iman jirtay ninkaa loo jirka isku dhiibi jirtay dayib oo ay ka macsayaysan jirtay uur bay qaatay uurkmu ku soo baxaalina uurkan yaa iskale muxua waxan ninba kuma qabee waxay tiri kanaad leediin waa raahib iyo waa caabid ee duurka cidada fadhiya jurajle so mataqaanaa kaasaa iga dhalay habeenii maalin cudha waxana asagaa iskale bacdu riwaayaat waxay sheegaan yani jamaaca ay ku kacsanaa jurayj col ahaa yaa ninkaa in badan ka shekeygay cibaadadiisa ka sheekeey xasadan aw ikhtibaaan waxay ahaydba kadib ayadaa waxay tihi haddaad doontaan ninka anaa fasaadin kara meel cidla soo saaraya way isu bandhigtay jureej wuu diidey allahay alla buui anugu meeshaas cibaada iyo ilahay dartiin u soo galay gabadhay dhaaf duulkeeda u warkoo dhimanaysa dhaaf wuu caydhiyey markuu caydhiyey isu dhiibtay raaciyi bacdu riwaayaat way tilmaamaan ayib <clears throat> marka saasay ahayd idan marka hawshaa dhacday boqorkii baa loo yimid magaalada haystay reer bani israa'iil fa utiya boqorkii baa loo yimid maxaa loo keenay bitilka almar'a haweenaydaasaa loo keenay haweenayda ninka raaciga isu dhiibi jirtay raacigii deriska laahaa jurayj waxaa loola yimid oo la yidhi waladad way dhashay walad mina zina wey fa utiya waxaa loo keenay bitilka almar'a haweenayda iyada ah maxay samaysay waladad way dhashay yani mina zina bay ka dhasho waa umush ilmay dhashay fa boqorkii wuxuu idhi miman yaa ka dhalay ilmaha yaa iska leh waxay tihi haweenaydii ilmaha dhashay min jurayjin jurayj bay ga dhalay tir iladaygaa balda adugu qaala wuxuu idhi asaaxibu sawmaca wuu qaadan waaya boqorkii wuxuuhi ma ninka buulka iska leh guriga cidladaa ah tegey dadka ka go'ay baa ilmahan kaa dhalo zinaa ah. qaala waxay tahay nacam haa qaala wuxuu idhi ihdimuu dumiya sawmacatahu buulkiisa dumiya wa fii riwaayati albukhaari fi saxiix ikiruu bay ahayd dumiya dhulka dumiya dhulka la sima asna ii keena isagoo xidhan waatuunii ii keena bihi asaga intaad buulka ku cibaadaysan dudumisaan lacagta marisaan ood ku tumataan asagana soo jeebayo ii keena fadarabuu way garaaceen sawmacatahu buulkiisii bilfu'uusi faas bay kala daaleen iyo gudin gudin iyo faas iyo jidib bay kala daaleen iyo masaar xataa waqacad ilaa dhulka ay qabatay ilaa dhulka ay ku baaba'day dhoobay ahayd geedi iyo dhoobay ka samaysa dhulka lala sameey fajacaluu waxay yeeleen dadkii ciidanka la diray yadahu gacantiiyada jurayj jurayj gacantiisa waxay ku xidheen ilaa cunuqihi luquntiisi cunahay kaga xidheen bixablin xadhig saasaa loo xidhay intii la qabtay baa la duubay use baxsanin wey uma ntuliqa waa lala tegey ninkii jurayj ahaa uma ntuliqa bihi yani waa lala tegey uma ntuliqa jurayj bihi yani ilayhi ila almelik baa macquula inuu macnuhu yahay famura bihi waxaa lala maray haddii kalena unduliqa bihi asagun juraj wey yani bujuraj baa lala tago waa lasii qaad famura bihi waxaa lala maray juraj cala almumisaat haweenkii markay warka maqleen ninkii jureej ahaa gabar buu farxumeeyey ilmay u dhashay buulkiisi baa la tegey cagtaa la maray waa lagu tuntay asagoo jeebisana waaka hadda waa loo subax waa la daawanhaya shacabkii waddooyinta tubnaa ee daawanhayey bay ka mid yihin naagii xumaana ka mid yihiin ilaa iyagoo dhooban oo dhowrhayu arkay de marka dambe famura bihi waxaa la soo maray ama meel lagu yaqaano o deganaayeen baa la soo mariyey ilaa isagaa farxumaday sidaa aaminsan yihiin maadaama mid farxumeeyey ayaga waa la soo dhex mariyey ama iyada baa dhex joogtaba oo intii loo keenay bal tan meedan ka sinaysanin dhex taagan naagahan intaasoo qaab baa dhici karta <clears throat> famura bihi waxaa la soo maray markii la waday boqorka loo soogo cala dhilooyinkii baa la soo maray fara'aahunna markaasuu indhaha saaray oo fiiriyey fatabasama markaasuu nuusooday waa nuusooday lamu yaqaana kuwa xuma bay fa fara'ahunna aan ii qoran maxaa idin qoran ninka fara'ahunna fatabasama wuu nuusooday jurayj wahunna ayaguna yandurna ay fiiranayaan ilayhi ila ljurayj fi اnnaasi dadka dhawrahay ku jireen dadkii soo yaacay dhowrahay jurayj daawanayay bay ka mid ahaayeen faqaala almaliku boqorku wuxuu yidhi maa tascamu haadihi tan maxay leedahay jurayjow jurayj baa lala hadlahayaa warba gabadhan ka hadli baa layidhi maxay leedahay jurayj alihii alla hadde moogta warba umhay faysn baa lagu bilaaba ciidan ubaa helay cagtaa la mariyey qaalat wuxuu yidhi maa tascamu maxay leedahay sheeganaysaa maxay ku antoconaysaa maanaa war hayan warku ballaanahay qaala wuxuu yidhi tascamu waxay sheegaysaa anna waladaha ilmaheedu ay dhashay minka aad xaggaada inuu ka ahaaday inaad adugu ka zinaysato ilmahan ka dhashay aaminsantao sheegaysahay bal ka warran qaala wuxuu uhi jurayj anti gabadhii ma adiga tazcamiina saa sheegahay ma adigaa baa ilmahan iga dhalay mise waa lagugu been abuuranhaya waxay tihi qaalad nacam waad ogta waxaad samaysay waad ogtayd waxaad samaysay baweyl aday gaada <laughs> adaa iga dhalay qaala wuxuu yidhi ayhada sahiir fii riwaayat اlbukhaari waxaa ku sugnadiy hayrkiiba markii saa la yidhi wuxuu idhi sii daaya xarigga laga furo xarigii jeebadii baa laga furo wuxuu idhi biyo ii keena waa loo keena wuu weysaystay markuu weysaystay uu yidhi aan tukaday daaya ragcatayn ragcatayn buu tukaday ilmihii keena buu marka waayahay islaamtu dhasha hawlahaasaas ku qofalan ilahay buu ku carar ila meel xun bay maraysaay islaanta in adag waay leedaha waad ogta waxad samays in aday meelaad u dhaqaaqda ma laha waa ilahay fafiro ilahi baa ka dhac uma qaala wuxuu ihi marka jurayj ayna hada sahiir ilmihii yaraa away wiilka lailahay waa dhasha away qaaluu waxay dhaheen haada fii xujra waa kay dhabta ku haysato haada fii xujriha waa ka dhabteeda ku jira faaqbala calayhi ilmihii yaraabu qaabila jurayj ku jirsaday faqaala wuxuu uhi man abuuka waryaahe aabbaha waa kuma buuri yaa ku dhalay war manaa ku dhalay qaala wuxuu ihi raaci albaqar waa makaag ba ogtahay ninkii looda raaci jiraa dhalay buui qawsaarkii looda meelaha kusoo dhalmi jiray ee dariska hayeen baa dhalay idhalay buuhi niyo hawshu waa adkaatay haddee ninka madaxa laga dhunkaday oo xarki baa laga sii daayey oo hawshu waa fashilantay boqorkaa dembi weyn buu galay culummada iyo nimanku cubaadda xilligana waa la xurmayn jiray wuxuu ihi marka boqorkii abaalgud maxaan samaynaa ow abaalgudkaas gurigoodan ku dhisayna laakiin dahab iyo fidlan ka dhisayna bul dhoobaad iskaga jirto biyuhu kaaga soo galaan oo masku kaaga soo galo jiirku kugu dilay iyo kutaanka kugu dilay waxaan kuu dhisaynaa guri sibiqsibiqa oo dahab iyo fidla ah ku cibaadayso tii baa laga hadlaya hadda qaala almalik wuxuu yidhi anajcalu maka yeelnaa oo makaaga dhigna sawmacataka buulsufyeedkaadi min dahabin dahab maka samaynaa bawaarkiisaba waxaa aduu lagu siina addunya iska badaya laakiin buulka laftarkiisi dahab maka dhignaa qaala wuxuu la fii riwaayat albakhaari laa ila min iin bay ahayd ayib dhoobadii eliya dhoobadiisa igu celi sidiisa iga dhiga qaala wuxu uhi boqorkii min fida waa yahay dahab haddaa diiday fida aan ka dhigno qaala laa buuhi maya qaala wuxuu uhi famaa najcaluha maxaan ka dhignaa boolki waa yahy waaba dhisaynaayo qaala wuxuu ruduuha ku celiya kamaa kaanad say ahayd ku celiya waad dulmadeene cafi baa tiimiye ilahay baa xil furtay boolkayga iisu gal waxaa la waayahay hadda ragga islaame nahay haddaay maxay ku qoslaysa waa la is hadda ilaa hawshaa hadda agaagta marka haddaa lagu soo waday ead shaabaysnayd maxaad ku musoonaysa maxaad u qoslaysa qaala boqor wuxuu uhi fama aladii tabasamta muxuu ahaa waxaad ku qoslaysa haddaay maxaad u musootay nin la wado ma qosolgariir buu ka ahaa ila marka xaaladdu meel xun gaara qosolgariir baa tiri ma qosolgariir buu ka ahaa ma xusuus baad ku qoslaysay ma waxaad aragtaad ku qoslaysay ii sheeg qaala wuxuu idhi amran caraftuhu amran arrin baan ku qosday caruftu aan garwaaqsaday arrinaan markaa meesha maray aan garwaaqsaday oon xusuustay baan ku qosday buuhi oo maxay ahayd adrakatni waxay heleeshay qabatay buuhi dacwatu ummii hooyada habaarkeedii hadday markaad jeebasay soo wadeen dadkii idaawanaya waxaa ka mid ahaa intaasoo dumar ah oo dumarka xumaa ee liitay ah ayib hooyadana hadda kuhorsaa intay ii timid oo ii dhawaaqday saddex goor oon ajiibi waayo anoo salaad ku jira bay habaartay maxaa tiri ilahu haadini ilaa aad tusto dumarka xunxun aad inaa u saarto uma ahbara markaasu u warramo u sheega yani hooyadii habaarkeed wax waaba oga in hooyadii u timid saddex u dhawaaqday ayib xadiidka waxaa laga qaadanayaa in ruuxa waalidka habaarkiisa iyo ducaysaba lagu aqbalhayo ruuxa waalidkaa ah habaarkiisa iyo ducaysaba waa lagu qaban ayib walow khayr baad ku jirtide adoo khayr ku jira hadduu wuxuu kaa doonay kaa waayo kaa baray kugu dhacaysaba laga qadanaya waxaa kaloo laga qadanaya in hooyadu laga dadaalo xaqeeda laska ilaaliyo waxaa laga qaadanayaa dadka saalixiinta ah marar badan inay karaamo ay raadsan karaan dalban karaan ilahay subxana wa tacaala inuu karaamo meesha ka muujiyo ayib ilajurayj hadda asagaa baryey salaad wuu weysaystay salaad buu tukay ilahi baryo inuu fac shirkan dhaafiyo ayib amaa salaad adoo ku jira haddii hooye ay kuu dhawaaqda ama waalid kuu yeedho salaaddu hadday sunno tahay sida raajac waad ka bixi hadday aynan marin calaa madhabi maalikin oo ah kalaamka limaslaxati salaa ah salaada ma jebiyuu odhan jiray laakiin kan laysa limaslaxati salaa waa kalaam khaarijka ah si kastaba noqon salaaddu hadday sunno tahay noocay doonu ha noqotee oo iskeeni weydo salaaddii sunnatayd iyo waalidkii in la ajiibo waalidkaa la ajiibo sunnadan waa laga bixi salaaddu hadday faral tahay maxaa raajaxa salaadu farda waxaa raajixa wakhtigeedu hadduusan baxaynin wakhtigu cidhiiri oo baxaaya haddii aad salaada waajib adoo ku jira wakhtigo dhammaanaya hooyo ku dhawaaqdo waajibkaad ku jiraysaa lanna xaqa ilaahay oo waajibka ayaa ka xoog badan xaqa waalidka laakiin haddii la jamcin karo oo wakhtigu uu baaqi yahay salaaddii faradka wakhtigeedaba weli taagan awal iyo aakhiri awsba waa ka tukan kartaa hooyana ay la taaganta war hebelow soo orod aabbo hebel balkaalay waad goyn salaadda aabad u tegaysa hooyaad ajiibaysa markaad soo dhamaysatana duhurkii baad la imanaysa saasna culmaa maraya waan sida raajxa mada min xaytu daliil ayb maxaa yeele lianna alamra idaa daaqa ittasac baynu marayna baabu cardi alislaami cala alummi nasraaniya waaddana waxay leeyiin sanaba salaad farada looga bixi maayo waalid artii waaddana halkaasay taagan yihin baabu cardi alislaami cala alummi nasraaniya baab yahay islaamka in loo bandhigo hooyada nasraaniyadda ah ee kiristanka ama masiixiyadda waxaa tidhahdaba inkastoo lafdiga masiixiye iyo kristanba la diiday haddana waa magacaad barateen wey nasaara iyo nasraaniyadaas yaa saxa xadaana abulwaliid hishaam ibn cabdilmalik waa nin xaafidoo iqa ah waynu soo maray in badan qaala wuxu uhi xadaana cikrima ibnu camaar cikrima ibnu camaar waa nin saduuq ah xadiidkiisuna laa yartafic ila darajati saxiix xasan buu xadiiskiisu noqdaa ayb xadaanii abu kaiir الsuxaymi yaziid bn abdiرaحman ba loo yaqana waa nin iqah qaala wuxuu ihi xadiidkan bihada الsanad wa bihada اlmatni buu muslim wariyaa fii fadaa'il الصaxaaba raqamka qaala wuxuu ihi taabicigaas samictu aba hurayrata yaquul aba hurayra maqloo leh maa samica bi axadu ruuxi ma maqla sinaba maa samica ma maqlo bi aniga aba hurayre ah axadu ruux bini aadam ka mida yahuudiyin walaa nasrayin yani maa samica bi yahuudiyin waa ka bedelaysaa ama lagu bayaamin yahuudiyun ima maqlo walaa nasraaniyu nasraani ima maqlo ilaa hadduu imaqlo axabanii waa jeclaadaa ruux kastoo bani aadama oo abu hurare looga sheekeeyey dhaqankiisii iyo aqoontiisii iyo magaciisa loo sheegay iyo wuxuu nabi maxamed u qaban jiray wuxuu xifdi jiray iyo miskiinnimadiisii iyo noloshiisii basiidkeed loo sheega waa la jeclaanba sidii wadaadkii soomaaliyeed masaajid buu soo fadhiistay wadu soomaaliyeed masaajidkii xadii baa laga arinaya intuu fadhiyey wuxuu maqli waayey abu hurer maqli meesha ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo e, abi saciid iyo anas unbaa lagu hayaa ruuxa la akrinaya waa maxay bu waa xadii xadii aan abu hurer la sheegin xadii ma aha bur meesha waxba kuma haysaan waxaad ku haysaan meesha ma jiraan bur wadaadda wax dhihi jiray waa la baaray kitaabku wuxuu ahaa xadiid mawduucaad oo shiica lahayan baa la akhrin kitaab raafid ay leeyihin waa mawduucaad ka buucaan oo hal xadiiu nabi maxamed isugu jirin baa la arinay tolmayaga isku aadiimise wax dhacay wey allahu aclam ma aqaan ayb ilaa axabani culmad waxay leeyihiin muarikiinta waxay leeyihiin sidaa uu abuurma sheega dhab wey xataa yuhuudda abuurma kale way jeclaadaan nasaarada xataa way jecelyihiin allaahuma ila raafida raafido iyo shiico abu hurayr ninkay ugu necab yihiin way bacda cumar waa abibakar ayb amaa muslimiinta intooda kale iyo walaa yahuud walaa nasaara ninkii looga sheekeeyo abu hurayra waagi hore waa jeclaan jiray ama qolin xiqdiga u qaada islaamka ee hadda la dagaalamaya axaadiis inay baabi'iyaan waxaan haddaan abu hurayre ahay uriiduha kii doonahaya kii ayada doonaya cala alislaam yani cadukhuli fi lislaam ayb inna ummii hooyaday kuntu waxaan ahaa uriiduha kii la raba hooyada waxaan la rabay cala alislaam islamka inay soo gasho fataba waa diidi jirtay waa iga diidi jirtay waa intaysan islaamin hooyadii wey ayib fii muslim e, weliba waxaa ku sugan e, riwaayadiisa waxaa ku sugan maalin baan islaamka u bandhigay markaasay diidday fa asmacatnii fii rasuulilahi maa karitu buui weliba nebi maxamed bay wax ka sheegtay buui aad baan uga xanuunsaday waan ka soo tegey anoo ooyahay nebi maxamed baan oga anoo ooyayay bu aan abki waxaa nebi maxamed oo hooyaday had iyo koor islaamka u bandhiga waan iga diidaa xataa asmacatnii fiika maa karihtu buuri faqultu laha yad baan ku eri bimacnaa islamka soo gal wey kuntu uriidu cala alislaam fataabaa baan soo marra moogtahay faqultu laha fi dukuuli fi baan kala hadla hooyo islaam dadku waa islaameen hebel hooyadii waa islaamtay maxaa adag kugu dhejiyey gaalnimada diinta soo gal faabad waa diida haddana faataytu nabiya nabigaa u tagay faqultu waxaan udcu llaaha ilaahay bari nabi maxamedow lahaa hooyada u bari habaar maaha wow udcu llaha calayha maaha lahaa wow u duceeye ilaahay inuu soo hanuuniyo fadacaa nabigu ilahay baa baryey faataytuhaa waan soona markuu nabigu ilahay baryey allahuma hdi umma abi hurayra nabi sal slam faataytuhaa markaas hooyadu ku laabtan u tagay buur waqad ajaafat iyadoo soo celisay ijaafku waxaa weeye albaabka adoo gudaha kaga jira markaad soo yar wax ataarood gelisana usan qufil midnaba albaabka adoon qufulin ama ataar gelinin markaad furixda soo celiso ayaa la hada ijaafka waqad ajaafad iyadoo soo xidhay alh albaab albaabka isku soo idhay markaan ka soo tegeyba ducadii nabi maxamed ku dhacday saacadii bay islaamtay biyayba qaadato maamadu way qabaysanaysaaba shirkigii gaalada ka qabaysanaysa waqad ajaafad iyadoo isku soo xidhay calayha dusheeda albaaba albaabki faqaalat markay shanqadhaga maqashay iyo weliba t fii bacdi riwaayaat abaa hurera sug halkaa taagnow waxyar sug faqaala waxay tihi ya abaa hurayra innii aslamtu waan islaamay faahbartu annabiya nabigaan u sheegay markay saa ku tahay bacdi riwaaya caddanaya inuu wuu ooyey wuu ilmeeyey markay tihi waan islaamay farax buu la ooyey ilmaa ka timid faahbartu nabiy nabigaan u sheegay innaga maanta ninkii islaama dembe kama lihinba dhibka jira dadkaas waa xilliga gaaladaana day soo islaamaan asagoo ka iskaga dhaqaaqiba yacni waxay islaamnimadu qiima inoogu fadhidaba maba jiraanba ma garanaya balaadu meesha ka timid isagoo taaganoo kule islaamkaan galo yaa dhiiskada wax yar buu rabaaye lacag buu raadin shilinka yarka boqolkeed bixin ama laba boqoleed bixin baa kaaga dan ruuxa dhan ee bini aadamka ee naar ka badbaadahaya ee islaam iyo diin soo galahaya mushkila in haysata wey waxaad xoolihii xoog leedin caqliadaad kugu geysaan dadkaa dhex joogtaane biniaadamka inaad naar ka badbaadisaan ood soo islaamisaan ood jamciyooyin iyo hay-ada u samaysaan ood masaajid uleeyahayaa islaamnimada macnaheedu garanaya waa waalid waa hooyo naar iyo cadaab ayuu la socdaa yacni waxay ka badbaaday buu garanayaa ayb hawshaa waa inuu xilli iska saaro fa nabiya nabigaan u sheegay kii nabiga al adikii ywma khaybar لأn yhdiي الlah bika rajuلa waaxida khayr laka min xumr الnacam faqultu waxaan hi udcu اllaha lii waliumi nabi mxamedow ila ducadii horaaba la arkay midhaheedu waa ka nabi maxamedow tii horaaba waata abuur hooyadii all nabi maxamed tuu dambaa ka dabageybu ku celi fadcu اllaha ilaahay beri lii aniga ii bari waliumi hooyada faqaalna wuxu uhi allahuma cabduka abu hurayra wa ummu axibahuma ilى الnaasi nabi ducaad ag buu sii daayey maxaa yeelay markuu abuurr leeyahay maa samica bi axadun yahuudiyin walaa nas ilaa axabanii waxaa weye duca nabi baa jirta wey allahuma allahu cabduka haadaa cabduka wey kanka waa addoonkaadii abuuraye aha iyo ummu hooyadii axibahuma ilaahu jeclaysii ilanaasi dadko dhan jeclaysii wey dadku ha jeclaadeen dadku ha jeclaadeen ayb idan saacadda laga bilaabo horeyd nabi xusen igu duceeye ruuxii bini aadama ee magacayga maqla ee waxaan ahay ogaaday horga jeclada waa xadiid xasana baabu biri اlwaalidayn bacda mowtihima idan dadku muslimiinta inay ku jeclaadaan inay fadiila iyo manqaba tahay aad u khayr badan iyo daraja rafiica laga qaadanaya ila markii nabigu sal slm nabi maxamedow noo ilaahay ii baray aniga iyo ahooyaday wuxuu ihi ilah ummadda muslimiinta idin jeclaysi wa fiihi xikma xikmada ku jirtana waxay ahayd abu hurayra iyo hooyadiiba dad fuqaray ahaayeen oo aad iskaga baahan sabool ah ruuxa muslimkee faqiirkaana baahidiis waa iska badan tahay aaniyan wuuna is ilaalinaya haddii laakiin ummaddo dhan ba rabbi ku jeclaysiiye hooye aabba rabbi kaaga dhigo uma baahan maysi maal iyo xoolo kale iyo dad midna uma baahan ayb aaniyan isaga abu hurayra wuu ku dahay muusan guursanin waa dambe guursaday dadku nabi maxamed ugu ducay in rabbi jeclaysiya caruurba looga dhigay aabbihi hooye iyo waalid iyo carur midna oma bahna dadka muslimiinto dhan baa u ahaa gacal iyo ah. ayib ducadii baa shaqaynaysa baabu biri waalidayn labada waalid birigooduu baab yahay bacda mowtihima markay dhinteen kadib labada waalid in biri loo samayn karo iyo in kale xadaana abu nucaym alfadl bn dukayn qaala xadaana cabdiraxmaan ibn اlhasiil alxandali waa nin saduuqah nin saduuqa ah weeye ayib waa ninkii u cabdiraxmaan ibn sulaymaan ibn cabdlah ibn asiil ibn xandal yoma uxud miyaad maalin kala dhaqmis waxay ahayd yoma uxud awowgii saddexaad baa saams awowgii labaad weyaan ayib asiil malak ninka loo yaqaanay baa dhalay ee uu dhali jiray ninkii nabigu u bixiyey sal ly slam abu camir alfaasiq ee loo yaqaanay abu camir araahib qaala wuxuu ihi sheekhaas akhbaranii waxaa ii warramay asiid ibn cali ibn cubayd waa nin saduuqa asaguna aduq wey can abihi aabbihi aabbihii waa cali bni cubayd waa maqbuul bimacnaa daciif la yimi xadii maa lam yutaabac ninka dambe ee cali bni cubayd ah daciif wey anahu samica inuu maqlay abaa usayd buu maqlay ninkan dambe cali bni cubayd ah wuxuu maqlhayaa abaa usayd maalik ibni rabiic bacd culamada waxay akhriyaan abaa asiid laakiin in la godaa loo badan yahay yuxadiu اlqawma isagoo ah talka ayaan maqlay haddaan ahay cali bni cubayd qaala saxaabigu wuxuu yidhi kunnaa cinda الnabiy nabigaanu ag joognay maalin maalmaha ka mida faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow hal baqiya ma ka hadhay min biri abawaya labadayda waalid birigoodii ma ka hadhay shayun shay bacda mowtihima intay dhinteen kadib abaruhumaa aan ugu bir hooyada aabbaha intay geeriyooden kadib wax xisaana iyo biri oon maanta samayn karo oon labada waalid wax ugu qaban kara ma jira abaruhumaa aan ugu biri sameeye amaan ugu biri samaynayo qaana wuxuu nacamhaa aabbaha iyo hooyada hadday nool yihiin iyo hadday dhinteen baa bir waad wadi kartaa wey waana ku furan tahay diintuna hawshaa loo waasicisay nacam khisaalun arbac afar arrimood baad waalidka u qaban kartaa weye bacda mowtihima birna ugu samayn kartaa adducaau lahumaa in loo duceeyo ilaahay loo baryo ayib walistikfaaru lahumaa dembidhaaf in loo weydiiyo istikfaartu waa gooyo dunuubtay ku saabsan tahay wii dembigoodeen alla dhaafo waa duco kale ilaahu janno gee ilaahu u naxariiso ilaahu kan yeel ilaahu la wada wey saddex wa infaalu cahdihima iyo dardaarankooda in la oofiyo cahdihima ballantooda in la oofiyo wasiyadoodii alcahdu huna huwa adimatu walxifdu wasiya wey saa darteed jumhuur الsalaf min asaxaabati wataabiciin waxay leeyihiin waalidku <clears throat> hadduu dardaaran ka tagaa ah in laga xajiyo waa laga xajinaya weliba xooluhu ka dhintay ayagoon la dhaxlin baa laga xajiyey wuxuu ka tagay adduunye ahaa intii intaan shin laga qaadin ee la dhaxal baa laga xajinaya hadduu xajku dardaarmo uu yahay xaj sunno ah oo intuu noolaaba xajkii waajibka uu la yimidna ulusul maalka ayaa laga xajinaya inta kale waa la dhexlahaya salafka barkood min asaxaabati wa tabiin leeyihiin waalidku shay kastoo uu dardaarmo waajiba ama zako ama xaj ama e, ballan uu qaaday shay kastoo waajiba oo waalidku ka tega dardaar ka tegey rasmaalka laga bixinaya jamiic maal baa laga bixinaya qabla an yuura intaan xoola dhaxlin ka hor baa laga bixinaya wixii dardaaran oo dhane waajib ahaa wixii uu ka tegey sunno ana sulusulmaalkiisa laga bixinaya haddii adu aad ku sadaqaysan waalidka xajkiisna waa masale kale oo madax bannaan oo khayr awe ayib wa infaadu cahdihi maa ballantooda in la fuliyo waalidku wuxuu ihi hebel ha la xidhiidhiyo hebel saa ha la yeelo kankaa ha la yeelo ha loo qabto yani dardaaranka wanaagsan uu ka tagaya ballantaa waa in la fuliyo waa birigay ka mid tahay waxaa ka mida birigoodii wa ikraamu sadiiqihima saaxiibkood in la karaameeyo hooyaha ween bay arxan iyo qaraabiyo saaxiibbo ahaayeen ahal ahaayeen macrifo ahaayeen aabba macaarif fara badan buu lahaa waa in la xidhiidhiyo la karaameeyo wasilaة الraximi raximka in la xidhiiyo saa darteed marka waxay noqdeen adducaaءu lahuma wاlistikfaar lahuma waa raqam waaxid way wada socdaan marka kow bay isla yihiin ducada iyo istikfaarta kow wey infaad اlcahdihimana waa labo ikraamu sadiiqna waa saddex afarna waata wasilaة الraximi qaraabada in la xidhiiyaa ka mida barigii allatii qaraabadaasoo laa raxima laka aysan qaraabanimo kugu sugnaan iyo dhalasho ilaa min qibalihima xaggooda mooye yani qaraabada ayaga dhankooda ka imanaysa abti iyo ree reeadoowe labadaas wixii qaraaba ka imanaysa hoyadan baad u mari wixii reeabti ah adoona aabbaad u mari laakiin kuwa kale ee ridaaca iyo sihriga meesha lagama hadlaayo sihri iyo hawlaha wuxuu ku yimaada baab kale waa baab kale qaraabo guud wey laakiin ta u khatarsan waxaa weeye labadaa wad allatii middaasoo laa raxima laka yani laa nasaba laka nasab uusan kugu sugnaan ilaa min qibalihima ila min jihatihima jihadooda jihat alab wاlum ayib <clears throat> marka allatii siladaas ama mawsuulka waxaa tiradaba waa sifa kaashifa waxa ka dambeeyey wasilaة الraxim raximkii baan caddayn waa raximkee alatii laa raxima laka ila min qabiilahima wasifa kaashifa cadaynaysa waxa looga jeeda raximka xadiikan isagaa sheekh albani waa daciifiyey sida raajixana waa xadii xasana hada alxadii wa xadii xasana wey daciif ma aha cilada keliya xadiidku u qabo waxaa weeye ninka loo yaqaano cali ibni cubayd caliy ibni cubayd xadiidka waxaa wariyey axmed fi lmusnad ibn abi shayba fi lmusanaf iyo keyrkoodba dahabi wuxuu yidhahda cali ibni cubayd waxaa weye waa majhuul laa yucraf xaafid bn xajarna asagaanbu ku raacay saa darteed maqbuul buu yidhi laakiin alxaafid cabdilxaq alishbiili fi alaxkaam alwusta wuu ka aamusay sanadkan iyo xadiikan wuu ka aamusay wuxuu ku sheegay muqadamadiisa wuxuu ka aamusay agtiisa inuu xasan ka yahay laakiin dahabi fi lkaashif wuxuu leeyahy cali bnu cubayd waa waiqa wuxuu u jeedaa ibnu xibbaan baa tawsiiqiyey buu u jeedaa laakiin xaakim xadiidkan wuxuu leeyahy hada alxadiid saxiixu اlisnaad walam yukharijah dahabina uu ku waafaqo wuxuu hi saxiixun kitaabkiisa kale dahabi waa saxiixiyey sanadka mar labaad ibn abi xaatim iyo bukhaariba labaduba maysan sheegin fii cali bni cubayd jarxa walaa tacdiila wuxuuna ka mid yahay cali bni cubayd min ataabiciin waxaa lagu yaqaanaa muxadisiin ahlu jarxi watacdiil dabaqat ataabiciin waa tasaahula xusnu danni badan baa loo qabaa saa darteed xataa sheekh raxmatullah alay saan ku naqaanay dariiqadiisa iyo dahabi suu ku sheegay kitaabkiisa miisaanka ama diiwaanka mid uu ku sheegay in dabaqatu taabiciin xusnu danni badan loo isticmaalo la taxsiniyo xadiidkooda ama la soo dhoweeye haddaan dacfi kale uusan qabsanin sidaa darteed ninka loo yaqaana alxaafid الطuusi fi kitaabihi mukhtasar اlaxkaam almustakhrij cala الtirmidi wuxuu leeyahy hada alxadiiث xasan saa darteed khaasatan wuxuu xadiid ka warinaya mawlihiisi cali ibni cubayd waa mawla abaa usayd saxaabigaasuu mawle u yahay waa taabici wuxuu ka warinaya yarwi can mawlaahu xufaadna waaba saxiixeen sanadka sida dahabi iyo xaakim ridna waa taxsinay sida atuusi saa darteed waxaan u malaynaa xadiidku waa xadiid xasan ah arrintaa marka waa in lala socdo marka waa in la xidhiiriyo dadkaa uu nabigu sheegay aaniyan hawaahid fara badan bu xadiku leysiiso hawaahid fara badan bu le xataa kitabkan ku marki doonnaa meelo badan oo ku iman doonta marka waa in loo duceeyo waa in dembi dhaaf rabi loo weydiiyo waa in ballamahoodii iyo axdigoodii la oofiyo waa in dadkii qaraabadaha ay xidhin jireen ee saaxibadoo la xidhiidhiyo waa in riximkii la ogaado qaraabku waxaa jirta markuu hooyadaa meesha ka baxdo ama aabbaha uu meesha ka bax iskaba samriba ah. ilmo hebel ree hebel hebel baa lagu soo geli jiray hebel baa isku hayey reerkaa dhan heblaa isku haysay mar hadda iyadu meesha ka baxday bes dad baa samri wax la hubo duqu waxaa laga yaba inu isku hay ri'aabtiyaashii oo dhan ri'awoogii ri'adoogii intaasuu qaraabo inuu kan xidhiidhi kan koo biyaasii kan isku wad kan maalin neef maali kan laakiin adugu wiil yar baato nagnaglaho dad waxaad ka taqaanaa uun kuwaad kubadda la ciyaari jirtay iyo intaad soo feeri jirteen intaa baad dad ka iyo iskuulkaadii wax kalaba garan maysid ayib hadhow waxaa ku taasiirin acraabtan xuxunka iyo qabiil qabiilkan waxaa ku geli nafta baa kaa bixiba kelyaha ba ku kuusan marka waa laba kala baab wey waa in la hawsha ayaba qaraabadu waa in u istaagto meeshu abbaa u taagnaa riximka waa inaad istaagto meeshu wiila u taagnay waa inaynu qaraabadu odhan mar hadduu hebel meesha ka baxay bes waa inoo dhammaatay mar heblaaya haddii ay xijaabatay annagu waa naga bes ayib hawsha waa in la ilaaliyo halis wey xadaana axmed ibnu yunis axmed ibn cabdillah ibn yunis waa nin iqa shaykh ulislaam baa loo yaqaana imaam iqatun xaafid xuja qaala xadaana abubakr ibnu cayaash waa nin saduuqa ama iqa ah ila anahu lama kabira saai xifظه ayib laakiin kitaabkiisa صaxiixa can caasim ibn abi najuud caasim ibn bahdla waa xasan xadiiث xujaة fi اlqira'aat can abi صaalح dakwaan can abi hurayrata qaala turfacu lilmayiti meyidka kor baa lagu qaadi bacda mowtihi markuu dhintay kadib darajatahu kor loo qaadi darajadiisa xasaadkiisa baa la kordhin wey turfacu lilmayiti bacda mowtihi darajatu fayaquulu meydku wuxuu odhan ay rab rabbigayow ayu shayin haadihi darajada kor loo qaada maxay ahayd lewusuuga inuu dhintay wax ka dambeeye uusan jirin wuu ka warqabaa asagoo dhintay baa la liiskiisa inuu kor u socdoba camalkiisii xisaabtiisa waxaa ku socda balaasba wayba kordhaysaaba maalin kasta waxbaa ku darmanaya ilahay wuxuu dhi waxaan muxuu ahaa amran soo xujaabtay waa side ay rabbi rabbigayaan rabbi wey ayu shayin ayu shayin shaydowya haadihi yacta rifcaan darajadan kor loo qaad rifcaan maxay ahayd wey fa waxaa lagu odhan waalidkii e, maxaa raba meydkii waladaka waladkaadii yani waladuka waladkaad dhashay ilmahaadi yaa istakfara laka dembi dhaaf rabbi kuusoo weydiiye allahuma akfir liwaalidaya waliummi waliabi waliaqribaay duca socota waa loo aqbali kadibna waa lagugu daraya dmbi waa la dhaafi dmbi da dhaafan xasana kordhi wey yani iyadoo sinaa ay sinaayeen dunuubtii iyo sayi'aadkii haddii dembi la dhaafo maxaa kor u kacay waxaa go'ay meel dhanba bannanaata kuli waxa kor u socota weeye xasanaadka haddiiba xasana lagu darana kaba daran xadiidka marka waa mawquuf ilisnaad laakiin xukmi ahaan waa waa marfuuc lannu saxaabigu wuxuu sheegay waxaan qiyaas geli karin caqlina geli karin ijtihaadna lagu keeni karin hayb buu ka warran saxaabigu xasan isnaad hayb buu ka warramay saxaabigu meydka isagoo dhintay baa kor loo qaad darajadiisii markuu rabbi weydiiyena wuxuu dhihi waxaa kusoo duciyey wiilkaadii shaahid buna leh min xadiid abi sacid alkhudri cinda طabarani fi اlawsط raqamka ah ayb xadaثna muسى ibn ismaaciil atabudaki qaala xadaثna salaam bn abi muطayc ثقة صاaحب السنة عن غاaلب بن khطاف القطان أبو سليمان ثقة xاaفظ قاaل قاaل محمد سيrين أبو بكر isaga aabbihii oo sirina wuxuu ahaa addoonku wuxuu ahaa anas ibni maalik baana xoreeyey cumar baana ku qasbay sirin nin wuxuu ahaa shaqaysan yaqaano oo markaasuu wuxuu idhi anasow imukaatabe xoole igu dhigo waas xoraynhayaay anas baa diiday kan fii saxi bukhaari wakhayrihi cumar baa garaacay ul ola baxay bakoorad ilahay suma dhihin bur fakaatibuuhum in calimtu fiihim khayran ha anas siriin waa nin shaqada yaqaano shaqaysan kara xoolo ku dhigo maya waa inaan kitaabayn mahayabu bur kala daal bukaarad baa la baxay qasab buu ku xidhay xoolaha laka qaadadi kara waa xoraynaya hooyadiina safiya la odhan jiray waxay u ahayd mawla u ahayd abubakar baa xoreeyey marka waana caalimka ummadda wey abtar abtar iyo anaa xora iyo ini hebel baan royal family shaqayn mayso nin kasta anfacayo camalkiisa iyo taqwadiisa umadda waxu qaban siriin odaygaa siriina addoonka aha iyo safiya addoon ahayd ay laba saxaabi kale xoreeyeen wiilka dhanaan seerin ahaa wuxuu noqday imaam muslim oo sheekhu ayib marka man baطa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu wuxuu odhan jiray ninka loo yaqaano ayuub iyo ninka loo yaqaano hishaam ibn xasaan waxay odhan jireen waxaan soo maray xilli weliba hishaam wuxuu odhan jiray ma arag intaan noolay ruux bini aadam ninka ka run badan buur ma ra'aytu calى wajhi astaqa minhu wa awhaqa minhu ruux ka run badan oo lagaga kalsoon yahay diin ahaan iyo dadnima maarag barasiriin eh, anas weliba qoys dhan oo barakaysan weeye xafso oo walaashii iyo waa fara badan yihi laakiin asaga ugu xoog badan kunaa cinda abi hurayrata leylatan kunaa waxaanu ahay cinda abi hurayra leylata habeen baa la joogna buri faqaala wuxuu ihi abu hurayra allaahuma allah ikfir liabi hurayrata waliummi waliman istakfara lahuma abu hurayra ducada nabi maxamed iyo hawlihii cilmi ku dhaqmahayaay allahuma kfir liabi hurayrata wuu ducaysanaya ilaahay abu hurayr u dhaaf buuri allahuma kfir alla u dambi dhaaf liabi hurayrata waliummii hooyo u dambi dhaaf aabbihi ma u duceeyo culamadu waxay leeyihin abu hurayr lama arag isoo aabbihii sheegi bimacnaa daalika waxaa weeye abuuhu maata cala alkufr asagoo ilah aabbahi u dambi dhaaf ama u naxariisa lama arag ba abu hurayre saa darteed maata cala alkufr ayb wliummi hooyadu u dembidhaaf walimanna u dembidhaaf istakfara dembidhaaf u weydiiya lahuma liabi hurayrata waliummihi waxaan lena allahuma اkfir liabi hurayrata waliummihi wfir ljamiic اlmuslimiina wاlmuslimaat qaala lii muxamad yani waxaa iskale qaala lii muxamed waa kuma haalib haalib baa ilan arday wax ka waranaya ibnu siriin hadda eh qaala lii muxamed wuxuu igu yidhi buu hi haddaan haalib ahay oo muxamedka ibnu siriin abubakari fanaxnu anagu nastakfiru lahumaa dembi dhaaf baan u weydiinaa abu hurayra iyo hooyadii xataa nadkhul ilaa saan u gudagallo darteed fii dacwati abi hurayra alla barigay ducada abi hursan u galno markii aanu mar aan ducaysanayni waxaan dhahnaa bur haddaan taabiciin nahay ama aniga reesir haddaanu nahay ama aniga maxameda allaahuma akfir liabi hurayrata walummi baan dhaha saan u gudagalo ducadii abi hurayra yidhi allaahuma akfir liabi hurayrata waliummii waliman istaqfar lahuma fiiga marka waa fiqiga meesha ku jira markaad jaanis hesha marka hawshaa ku tuuro saa saxaabigaas ducadiisa aad u hesho ayib صaxiix اlisnaad xadaثana abu الrabiic sulaymaan bnu daawuud alcataki waa nin iqa ah qaala xadaثana ismaaciil bnu jacfar abu isxaaq alqaari iqaة ma'muun qaala akhbarana calaa cabdiraxmaan bn yacquub abu shibl wa saduuqun yahin can abiihi oo calaa ah waxaan rabaa cabdiraxman yacquub ah abihi wa cabdiraxmaan ibn yacquub laysa bihi ba'sun can abi hurayrata ana rasuul اlahi qaala idaa maata alcabdu addoonku hadduu geeriyoodo inqaaca canhu xaggiisa waxaa ka go oo ka jarma camalu camalkiis camalkiisi xasanaadkaa ee u socda waa go'ahaya ila min alaain saddex dariiq baan ka go'ayni sadaqatun jaariya yani sadaqatin jaariya sadaqa socoto oon kala go'ayni ninbu wuxuu ka tegey waqaf ceel buu intuu qoday buu yidhi dadka muslimiintaha ka cabbaan maca salaam ceelkaa intuu socdo ruuxa ajir baa u socon guri buu dhisay wuxuu yidhi martida iyo dadka musaafiriinta ha seexdeen nairobiba meel dhibbada ma ogtahay nin xerow markuu soo gala meeluu seexo heli maayo lojnes iskama bixin karo bannaanka hadduu tago caaluguujana waxaa bedelahay doqoraha ka leefaaya ama qabiil waa nafta ka goyn kolbaariyaa geli fanaha laisu taagi laakiin nin saaxiib oo gacanta beriska la gashada ama la qurac ama la qadayo waayi maayo waaga waa odhan jiray cawl dharagtay meelay seexata ma weydo cawl dharagtay bal soomaali meelay seexata ma weydo yani curfigii miyiga wey ma aha curfi magaalo mahma waxay ku salaysan tahay hawlihii miyiga ninku hadduu dhergo yee weysib iska seexanba dhurwaa iyo un libaax iyo wuxuu eedaro wada mooye cid kale sarki maayaan xidh buu iska dhexgeli geed buu iska waaban reerka duliadkas iska seexanba hawl kuu taalla ma ah barkinna ma baahnid ama barkin kaada dha ama kamaada barka ama gacantaad ku seexan ama cara intaad tuurata maxa saaran ama dhagaxun baad fujisan halku taalla ma ayib laakiin hadda nairobi qaaciida waxaa weeye ninku meeluu seexdo helaay wuxuu cunama waayo saa in la bedel lama qumaro meeluu madaxa la gashado seexdo ninkii nairobi wuxuu cunawaayo maayo dhaqanka magaaladaasa iska noqda idan guribuu ka tegay inuu yidhi dadka musaafiriinta iyo ibnu sabiil kaa seexde masaajid buu dhisay maktabad buu diyaariyey masaaxif buu qaybiyey kitaab buu nin siiyey kitaabka inta la rogaayo ee wax laga baranhayo ama ninkii wax ka barta uu nool yahay kii wax ka barta uu nool yahay ku soconaya cilmigii meesha laga qaado hawl caadiya maaha sadaqa jaari go'aynin beer baa waxaa tiri masaakintaa la siiyo beertaa waa dhul maguuraanah ummaddaa intay wax ku qabsan waa kuu socda jirkaadi adoo iska dhintay bay xisaabta kuu socota sadaqa jaariya waana tii uu bilaabay sayidina cumar xooluhu khaybar ka qaatay u ka helay waa kii sadaqaystay ee nabiga la tashee nabigu yidhi eh, ixbis aslaha wasabil amarataha ayb waqafkii u horreeyey filislam dhacay buuna ahaa ayb aw cilmin cilmigaasoo yuntafacu lagu intifaacayo biyi asaga la dheefsanayo ruux hadduu sadaqa jaariya ka tago ama cilmi la dheefsanaya uu ka tagaay asna camalkiisa kalogei maayo tayqiduuni suki wuxuu leeyahay cilmi yuntafacu bihi oo laga tagay waxaa ugu fadli badan kitaab mu'allaf ah hawlaha hadda nagnagtan iskaba tagtaa laga yaaba laakiin kitaabada alifteeda ka tagta buuri yabqa calaa mari zamaan ilaa yomina ha waxaynu keenaa qaala imaam buhaari xadaana bukhaarina saddex boqolon la gaarin bu dhintay kun afar boqol iyo soddon sana ka badan ba laga joogaa xilligiisi kun saddex boqol iyo soddon sano ama kun laba boqol iyo sadde waxaa laga joogaa ilaa labaatan sano kun iyo laba boqoloo sano muddo ku dhow baynu xukunaynaa qaala imaam bukhaari u laga faisanay cilmigiis ummaddoo dhan wadagaa wixii muslima idaa marka camalkaas waa fi miisaan xasanaati un lagu weydin maayo adiga ilahay u gaarsiya halkuu talla maha ilah haddaad tirado waxaan ka batay bukhari kitaabkiisa gaarsiin lagaa yeeli maayo si toosa ugu dhacaysaa khasnadiisa marka wuxuu leeyay taqidinu subkii cilmiga kan akhriyo ummadda loo sheego iyo kan la alifay kitaab lagaga tegey waxaa fadli badan midka kitaab lagaga tegey ayb almuhim kaa laftirkiisa aad ummadda bartay ikhlaas iyo niyo saalixa haddii ku jiray ilaa intii nin cilmiga kaa faa'idaysta uu nool yahay ama uu ku intifaacayo ama ruux kale uskaga intifaacayo waa khayr wey suma hebel buu ahaa hebel hebel buu sii kiciyey reer dhan oo macallinkooda waa hor dhinta laba boqol sano ka hor waad arkaysa ayib marka cilmiga ummadda la gaarhsiiyo lagu intifaacayo aw waladin ama ilmo ilmo ka tegey ilmahaasoo saalixan wanaagsan yani laabudda an yakuuna musliman lianna salaaxu shar waa inuu muslim ruuxu yahay ilmaha muslimka saalix ma ah yadcuu lahu asaga usoo soo duceeye ama ilmo saalixuu ka tegayo u soo duceeye ilaahyo dambi dhaaf ilaahu aabbahay u naxariiso ilaah kan yeel ka warqaba in yar markuu usuta waalidka xusuusanaya hm? fadal xadaثna ysرة بن صفوان بن جميل الأkhمي waa ثقة walaysa lahu في الأdب إلا hada الxadيiث adب mfrad xadiiثkan basu ku leh ysرة iبن صفوان fي صaحيح الbخhaaريna شaن xadيiث basu ku leh waana raggu la infiraada bukhaarي can الriwaayaةi canhu qaala wuxu uhi sheekhaas xadaثna mxamed بن msلم aniga ibn maslma ii qoran laakiin maxamed muslim baa صaxiixa maxaa idin qoran ninka muslim aniga maslma ii qoran xadaana maxamed muslim ibn mumin aaa'ifi saduuq yukhti min xifdih yani yukhti ida xadaa min xifdih can camr ibnu dinaar almaki can cikrima mabni cabaas can ibni ana rajula nin baa qaala yidhi ninka asaga ah ibn cabaas wuxuu cadeeye kama fi riwaaya صaxiixa ninka inuu yahay sacad ibni cubaada ana rajula yani waa sacad ibn cubaada qaala wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow ina ummii hooyaday twafiyad waa la oofsada way geeriyooto way xijaabatay hooyadiina camra binti mascuud baa la odhan jiray ninka la sheegaya waa sacad ibnu cubaada haweeney la geeriyootana waa hooyadii oo waxaa la odhan jiray camra binti mascuud waxay islaamtay awaa'ilkii hijrada islaamtay waxaana dhimatay sanadkii shanaada hijrada nabi maxamed oo ku maqan duumat aljandal iyo sacadna uu la socdo ayb afa yanfacuha ma an atasaddaqa inaan ka sadaqaysto canha hooyadii anoo maqan bay dhimatay riwaayada ibn cabaasna fi saxiix waxay ahayd waxay u dhimatay uftulitat yani si degdegay u dhimatay bakta bay u dhimatay hadday mar la haydoo xooguu joogi lahayn wadadaarma lahayde nabigow haddaan wax ka bixiya haddaan wax ka sadaqaysto hooyadii ma anfacaya qaala nacam nabig wuxu uhi waa anfacaya waana gaaraya riwaaya waxay yidhi faina lii mahrafan nabi maxamed beer baan leeyahay faina lii makhrafan beer baan leeyahay fa ushiduka waxaa ku maqnaati annii qad tasadaqtu bihi canha nabigu waxaanu kumaadi gelinaya beertii aan lahaa inay hooyadii sadaqa ka tahay sacdan laga bilaabo ayib tirmi wuxuu leeyahy hada xadiiثun xasan wa bihi yaquulu ahlu اlcilmi yaquuluuna laysa shayءun yasilu ilى اlmayiti ila الsadaqة wاdducaa buuri ahlucilmigu waxay yidhahdaan wax meydka gaarhaya oon ducaya istikfaar ka ahayn iyo sadaqa la bixiyey innagu haddaynu soomaalinahay ma aqaana hilib jacayl wa noogu wacani haddii sadaqa la sheego gowrac baa la soo dhigan meesha sooma sadaqada haddii le waalid laga sadaqayso waxaa laga gowraco digaag iyo ari hala laayan baad meesha soo dhigan oo maalintii lucon lagu kala dareego waxaa wa u dhaanteen ridaa la gowrici in masaakiin la siiyo oy maalaanba weliba dhaqdaanba oy u noolaato oo orgiyi iyo xarab u dhasho oy fir dhanba noqotay ari noqoto sadaqa jaariya noqon kartaa laakiin wadaadad iskaba haystay biilkoodii iyo raashinkoodii oo hoteellaha ka qayn ama xaafadahoodaad maalintaada qabad u samaystaa dhergaan oo xoogoo duceeyaan iska tagaan maxay qabata waxbaa ma qaban yacni waa sadaqo waana ajir duco weeye laakiin waxaa ka khayr badan in taa laga dhigay sadaqa jaariya baa ka khayr badnaan lahayd marka wadaad baa duq weeye waa inuu waayeeloo ragga waaweyn ka mid ah yaa maalin weydiinay <laughs> waagii abu daawuudkaan akhrin jiray yani sheekhu maxay uun soomaalidu markii sadaqa la sheego oga ordaan buudhi gawraca wuxuu yidhi waayl toddobaatan jir meelhaasa wadaadahoodii diinta beri jiray diinta u hayay yaa hilibka jeclaabu marka iyaguna de hilibkaas ila masagada iyo raashinka meel kasta laga helay laakiin neeflo in la gawraco raggu dadku aad bay ugu adkayd marka maalinkaa dee ilmuhu sadaqa la baxaye uu diyaarka yahay ee waalidka wax ka bixinayo wiiis la quwaaxaya marka halkaas baasho ka timi bu hilib jacaylkaasa asal u ah almuhim sadaqadu ama noolaha lagu qabto ama hala gawrace waalidka xuna laga sadaqaysto laakiin gawraca waa inaan wakhti loo yeelin go'an hadduu gawrac noqdo waa inaan wakhti go'an loo yeelin suu agas uusan kaaga noqon saaniya culammaba khilaaf ka keenayso waalidkii dadka dhintay in laga gawracaya ma ahay leeyi lannu caada jahliya horey waafaqaysa nool ha lagu bixiyo si lacag kale hala bixiyo raashin kale ha waxeeyo wixii gawrac laga leexo amubilas wuxuu leey gawra xataa wuu fasaxan yahay laakiin yaan wakhti mucayan loo yeeli kabil kabil la fiirsanne bishuu aabbahay dhintay baa la gaadhay taas lama ogola iyadu taa ma bannaano xilligaas hashaba wax ka bixi maanta ka bixi oo berri ka bixi oo berdam ka bixi xilligaas hashaba <clears throat> ayb xadaana baabu biri man kaana yasiluhu abuuhu biru man in loo baara birigiisa buu baab yahay kaana yasiluhu abuuhu aabbaha dadku xidhiidhin jiray ee uu dhaqaalayn jiray inaad xidhiidhiso aduguna in lagaa rabay baabta xadaana cabdullah bn saalix katib اleyth waa nin xasan xadiiثa sida raajica ah qaala wuxu uhi xadaanii leyth ibnu sacd alfahmi almisri can khaalid ibn yaziid aljumaxi almisri iqa can cabdillahi bni dinar min iqaati الtaabiciin can ibni cumara mara acraabiyun nin reemiya ah soo maray fii safarin safar dhexdii yani ibnu cumar iyo rag fara badan oo saxaabo u socda maka lilxaj oogu socda whm fii ariiqi اlxaji riwaay axmed baa cadaysay maraa caraabiyun baa soo maray fii safarin safar fakaana abulacraabiy ninka remiga aabiye wuxuu ahaa sadiiqan saaxiib iyo waday buu u ahaa licumara ninka remiyiga ah ee ibnu cumar soo marahay ay aabbihii iyo waxaa saaxiibo aan jiray cumar bn khaaab oo ibnu cumar aabbihii ah faqaala acraabiy acraabi wuxuu yihi alasta ibna fulaan ayb faqaala lilacraabiy ayyaa fiican lahayd maxaa idin qoran faqaala lilacraabiy macnahaasa saxiix aniga waxaa ii qoran faqaala alacraabiyu ismana qabanayso ayib faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi lilacraabiy wuxuu ku yidhi alasta miyadan ahayn ibna fulaanin inay hebelsomatiid yanii oday ay cumar saxaabada ahaayeen buu weydiinaya waryaahe soomatihiid ina hebel oo duqu hebela kuma dhalin haawy qaala wuxuu ninkii reemigaha balaa ha alla magane fa amara wuxuu amray lahu ninkii reemigaha ibn cumar wuxuu amray ibnu cumara biximaanin dameer buu yidhi aado dameer dhan buu ku wareejiyey dameerkaasoo kaana u ahaa ibnu cumar yastacqibu kii isku bedasha isticqaabku waxaa weeye markay carabtu safra hayaan dhaqan waxay u lahayn riti bay ku safri jireen rukuub ritigaa markaad ku daasho ood geela ku daasha dameerka lagu yarnasanaya ogow kadkadiisaa oo dhulku u dhow yahay moogta mar waa iskaga degi mar waaba joojinba wax yaroo xukumi karta waa baabuur weyn iyo baabuur kale wey idan ritigu waa baabuur weyn oo aan laga soo degi karin oo dhib badan laakiin dameerku marbaad ka degi meelaas kaga soo kaaji waa isaajin dhulkaa ku dhow yahay uuna ka dhib yar yahay xoogow saasuu u watay marka ritiganna uu ku safrayaa markuu daala wuxuu ka yarnaysan jiray dameerka asaga dameerka buu ku wareejiyey dameerka qaada buuri yastacqib wa nazaca wuxuu u siiboo kale cimaamatu cumaadda u dumbayd cumaad kale uu waay imaamadii madax ku watay ma aado can ra'sii madaxiisu oga siiba faacdahu waana siiy faqaala bacdu man macah wali ibnu diinaar bacdayn cabdilmid wuxuu ihi faqulna fi riwaayada muslim faqulnaa waxaanu ku nidhi inahum alacraab waa reemihii ninku wahum yardauna bilyasiir wax yar baa ku filan ninka waa iska reemihi iyo cumaadu dhay madaxa kugu dulna inaad ku wareejiso waxa waa ka badbadin baa layidhi ninka waa reemihii xoogu yar iskaga laab ibnu cumar laakiin dhaka kama egahay wuxuu ka egahayaa ninkan aabbihii iyo aabbaha cumar baa saaxiibba ahaa qaraabo xidhiidhis biri iyo ixsaanba ka wada ayib faqaala wuxuu yidhi bacdu manduul barkii macahu ibn cumar lsl waxay yidhahdeen amaa yakfiih maysan ku filan reemiyigan dirhamaan laba dirham baaba ku filan cumar dhan maxaa u siin dameer dhan gaadi dhan weeye ishkin dhan baad ku wareejisay faqaala ibn cumar wuxuu yhi qaala anabiyu nabigu wuxuu yidhi ixfad ilaali dhowr wudda abiika aabbaha jacaylkiisa yani wudda abika mudaafkibaa gaban daa wudda abika aabbaha dadku jeclaa ama aabbaha jacaylkiisa kuwa saiibka yani aabbaha dadku jeclaa ee rafiiqihiisa ahaee saaxiibada ilaali wey ixfid ilaali wudda abika aabbaha jacaylkiisa ilaali dadku jeclaa ilaali dhowr wey dhaqaalee laa taqdachu hadayni qaraabada ayada bese ma aha qaraabanimo aabbaha hadda saaxiibadu waa in la ilaaliyo fayudfi llahu rabbi uu kaa demiyo kaa baktiyo nuuraka nuurka nuurkaada markaa dad aabbaha qaraabadiisii iyo macaridiisa aad goyso nuurka laga daminaya aciifun buu sheekhu yidhi lakin waraajix waa xasan aarku xadiiku xasan wey hayam wuxuu leeyahay fi majmuc zawaa'id isnaadu xasan ciraaq wuxuu leeyahy isnaadu jayid suyuudina waa taxsiineeyey walahu shaahidun mawquuf sayaأti bacda xadiid aaniyan cilada uu sheekh u ictimaaday dacfiga xadidka waxaa weeye ninka loo yaqaano saalix katib iley wuxuu leeyahay saalix wuxuu khilaafay yacquub ibn ibrahim ibn sacd ibn ibraahim buu khilaafay laakiin waxaa mutaabiceeyey cabdulahi bin wahb mutaabicey fii jaamicihi xadiikuna ibn cumar waxaa ka qaatay xadiikana ibn cumar waxaa ka warinhaya cabdulahi bn dinaar cabdulahi bn dinaar waxaa ka warinhaya ninka loo yaqaana abulwaliid ibn abulwaliid una soo socda iyo khaalid bn yaziid yaziid ibn umaama intaasu dariiq buu leeyahay ariiq kastana ziyaadu wataa iyo matli dheeraad ah infiraadka uu sheekhu sheegayna ma sugno mutaabacaha jirta xaafidkana wuu tilmaamay xufaadda xadiidkan wariyey nin kastaba in dheeraada uu la yimid tirmidina jaamicis wuxuu tilmaamayaa xadiidkunu duruq fara badan leeyahay saa darteed xadiidku waxaan maraynaa inuu yahay xasan sidaa culamada kale ay mareen xadaana cabdالlah bn yaziid almaki min kibaar shuyuukh الbakhaari qaala xadaana xay bnu surayx iqaة xaafid qaala xadaana abu cuثmaan alwaliid ibn abi اlwaliid waa nin saduuq ah sayi اlxafdi can cabdالlah bni dinaar min iqaati الtaabiciin can ibni cumara can rasuuli lah sal slam qaala ina abara اlbiri samafal midka ugu samaalsan waxaa weye abar albiri samafal iyo baarinimo midda ugu wanaagsan waxaa weeye an yasila arajulu ninku inuu xidhiidriyo ahla wudda abiihi aabihii dadkuu jeclaa bimacnaa waalidkaa dadka jeclaayeen wey aabo bes kharaja makhraj alkhaalib wey hooyadaa saaxiibadeed dumarka dumarkay macrifada ahaayeen xataa xaaskaadu dumarkay macrifada waad xidhinaysaa waa berigay ka mid tahay isankay ka mid tahay siduu nabiguba khadiija dadkii macaarifta u xidhiirin jiray sal slam an yasila rajulku waa inuu xidhiiriyo ahla wudda aabihi aabbihi jacaylkiisa dadkii lahaa kalgacaylka aabbaha oo macaarifta dadkii lahaa wanaad xidhiiriso bacduru waxay kordhiyeen abu daawud iyo tirmidi iyo khayrkoodba yani waxaan rabaa abu daawud iyo khayrkood waxay kordhiyeen bacda maa yuwalli aabbuhu intuu dhinta kadib bacda maa yuwalli baabu laa taqطac hadoynin man kaana yasilu abaaka aabbaha cidii xidhiidhin jirtay hagoynin haddii idin qora man kaana yasilu abuukana way fiicnaan lahayd wuxuu abuuka u irmi jira dhammaan aabbaaka wey aabbaha dadki xidhiidhin jiray markaa wey dadka aabbaha xidhiidhin jiray ee macrifada la aha ama qaraabo la hagoyna wey oo fa marka lagaa damiyo ama lagaa baktiyo nuuraka nuuraka nuurkaada أخبرنا بشر بن محمد أبو محمد المروزي السختياني من شيوخ البخاري قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي أخبرنا عبد الله بن لاحق ثقة حافظ قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي منك أسقوه وضعيف ضعيف وهي أن أباه آبه وعبادة قال وحيري كنت جالسا سوى تابعي وين منك دنبي عبادة كنت وحانا جالسا منك فديان أها في مسجد المدينة ما فدي masaajidka madiinaan fadhiyey maca camr ibni cumaan baan la fadhiyey ninkaasaan wada fadhinay famara binaa waxaana soo maray cabdullahi bni salaam saxaabigaasaana soo maray muttakiyan asagoo ku dangiiga ama muttakiyan asagoo garabka haysta wey cala bni akhiihi walaalkii wiilkiisiibu garabka haystay wiilu adeer u yahay buu garabka haystay waa nin waayeela wuxuuna soo maray asagoo wiilu adeer u yahay garabka saa u haysta cuskanaya muttakiyan asagoo cuskanaya cala bni akhiihi walaalkii wiilkiis fanafida waa dhaafay can ilmajlisi buu dhaafay wuu tallaabay majliskii buu saa oga dhex baxay fadhigaan fadhinay nooma soo leexanina wuuna dhaafay wuuna gudbay uma catafa calayhi majliskii ku soo laabtay haddana uu soo majiray wey intuu saa noo yar gudbay buu soo majiray farajaca waa ku soo laabtay calayhim cala almajlis iyo camr bn cumaan intuuba ku soo laabtay faqaala wuxuu idhi maa shi'ta camr bn cumaan yani isnac maa shita wey waxaadna same adugu maa shita waxaadna samee camr bni cumaan ya camr bni cumaan ina cumaanow adduunka intaad joogto waxaadna samee buui maxaa jira maratayn aw alaaan saddex goor buu ku celiyey maa hita camr bni cumaan maa hita camr bni cumaan saddex goor buu ku celiyey fawladii bacaa muxamada bilxaqi fawladii allahan ku dhaartay bacaa diray soo saaray muxameda nabi maxamed bilxaqi xaq la soo diray iyo kitaab iyo diin la soo daraan ku dhaartay haddaanay cabdullah bn salaam wey inahu lafii kitaab illah inahu wareeshaaniye lafii kitaab illah kitaabka ilah waxaa ku sugan caza wajalla maratayn buu hi laa taqtac man kaana yasilu aabaaka fayadfa bidalika nuuruka ayb laa taqtaca goynin baa ku qoran kitaabka ilaahay bimacnaa towreed ah towreed buu ka warramaya tawreed waxaa ku qoraa haddaan ahay saxaabi jaliil ah oo xabri min axbaar yuhuud ahaan jiray aqoonna u lanfaniga asaga laa taqdaxa goynin baa ku qorayd tawreed man kaana ruux man kaana duulkii yasir xidhiidhin jiray aabbaanka aabbaha xidhiidhin jiray dadka aabbaha xidhiidhin jiray ee qaraabada la ahaa ee macrifadii ha goynin oo fa la damiyo bidaalika goyntaa darteed nuurukum nuurkada la damiyo ama fa uu damo oo bakhtiyo bidaalika bisababi alqaci waxaa damahaya nuurukum nuurkaadaa kaa bakhtinaya ayib wejiga iyo khayrko dhan baa kaa tagaya wey qaraabogoys baa tahay bal qaraabogoysku ahlu naar wey suu nabig alay sal slam xadiikuna marka shekh wuxu ضaciif اlisnaad sacad azuraqi majhuul wey xaafidkuna wuxu le waa maqbuul almuhim aarkan aar lamidana ibn abi mulayka laga warinaya isagoo marfuuca sida ibn abi shaybay soo saareen iyo bayhaqi fi shucab waxaa kaloo warinaya aarkan laftirkiisa malik ibn anas sida abulqaasim uu ku sheeg kitabkiisa atarhiib watarhiib malik wuxuu le qara'tu fi الtawraat anaa tawrat waxaan ka akhriyey laa taqطac man kaana yaslu abaaka fayadfa bidalika nuuruk idan daciif اlisnaad laakiin aarku waa aiix aarku waa saxiix waa sugan yahay ama snaadku sheekhu sheegay waa runtii waa daciif baabu alwudu yutawaaras alwuddu kalgacaylku yutawaaras waa la kala kalgacaylku waa la kala bimacnaa waalidkaa dadkay jeclaayeen ama isku fiicnaayeen in badan bay kaaga shakayn hooyada macaarifteeda dadka isjeclaaya way kaaga sheekayn jacayl baad nafku geli aabbaha dadku macrifaysi ahe u jeclaa ama uu kalgacaylka ka dhigan jiray wuu kaaga sheekayn lagu gelhaya sida nacaybka loo kala dhaxlo aabbaha dadkii colka ahaayeen xiiraxiirada ahae isxaabinayeen hadduu kaaga sheekeeyo adna colbaad buuxsami adoola marmaad qaan gaadheed odagaa maryaa ku tusa baad qaan gaadhaysaa idan kalgacaylka iyo nacaybkuba waalidka xaggiisa ka imanaya waa la kala dhaxlaawo xadaثna bشر بن محمد من شhيوخ البخاري ثقة xاaفظ قال أخبرنا cبدالله بن مبارك أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب المصري عن محمد بن فلان بن طلحة محمد يعني محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب المروزي المروزي ومدينة reer mdينة wa ahaa عن محمد بن فلان بن طلحة مجهول wey ninkan عن أبي بكر مجهول بمعنى ضعيف مجهول الحال wey عن أبي بكر بن حزم أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من ثقات التابعين can rajuli min asxaabi rasuuli illah rajul oo saxaabi nabi maxamed ka mid wax ka warinaya qaala saxaabiga wuxuu yidhi kafaytuka waxaan kaaga filahay oo aanu aan tunka saaranaya aakhare u qaawanahay ana rasuula rasuulka ilaahi qaala inuu yidhi ina alwudda kalgacaylku yutawaarat waa la kala dhaxlaa waa la kala dhaxlaa waa la kala qaataa sida kama ana alcadaawata yutawaarat warisa sulaymaanu daawuud fahablii min ladunka waliyan yarisuni wayarisu min ali yacquub idan daciif weeye maxaa yeelay waxaa ku jira muxamed ibnu fulaan ibnu طalxa baabu laa yusami الrajulu abaahu walaa yajlis qablah walaa yamshi amaamah wuxuu baab yahay ninku aabbihii magiciisi oo mutaxan ugu yidhi maayo walaa yajlis qabla hortiina fadhiisan mayse haddaad wada socoteen fadhigaa sii boobe waalidkii baa taagane sug intuu aabba ka fadhiisanayo ayib walaa yamshi amaamah hortiina socon maayo haddii la socdana ka dambe ama garab soco laakiin hor orado khalad wey xadaana abu rabiic sulayman bn daawud alcutaki can ismaaciil bn zakariya ibn murat alkhulqaani saduuqun yukhdi qaliila qaala xadaana hishaam curwata bn zubayr can abihi curwata bn zubayr aw hayrihi ana aba hurayrata absara wuxuu arkay rajulayni laba nin buu arkay abaa hurayra ayaa indhaha wuxuu saaray laba nin faqaala liaxadihima midkood wuxuu ku yidhi maa haada kani muxuu yahay minka adiga ninkan muxuu kugu aadan yahay muxuu ku yahay wey ninkan kuula socdaay hebelo muxuu ku yahay maa haada muxuu yahay wey yani maa qaraabatu hada minka wey maa qaraabatu hada aw maa nasabu hada minka faqaala wuxuu ihi abi aabbahay wey ninka ila socdaay waa aabbahay faqaala bur wuxuu yihi laa tusamih ha ku magacaabin bismi magaciisa mutaxan haddaad sheegayso ama u yeedhayso ha dhihin hebelow ayib weliba cinda riwaaya waa la ogolyaha saxabada ata wa isticmaali jireen ibnu cumar iyo khayrkii iyo saxabadhan baa isticmaali jiray laakiin markaad u yeedhi baa u daran markaad aabbaha la hadlayso eed u yeedhaysa hebelow waxaa weeyaan cisyaan meesha u dambaysa wey ayib aabbow mayaad garweyd iyo hooyey ayib walaa tamshi ha soconin amaama hortiisana ha soconin haddii aad lugaynaysaanna ha hormarin ha ka horraynin allaahuma fii xaalaatin khaasa hadday mugdid meeshu tahay ood ka baqaysan in bahal ka qanina ama geed uu dardaro ama ay bahol noqoto ama cadooba idinka horreey hor soco markaa iyada wix dhibaadaha kugu dhaco abeesada adu ha ah kusaydha koobaad bahosha adu ka fako intaasoo ka fakan lahaa idan markii dhib looga baqaayo waa la hor socon taas waa beriga ka mid tahay laakiin markay xaaladdu caadi tahay ee waddo caadiga la marayo ha hor ordin ayib walaa tajlis qabla hortiin ha fadhiisan haddii meel budo la fadhiisanayo ama meel la tegayana ha ka hor fadhiisanay sug kursiga u fiican iyo goosh asgo ha fadhiisto markuu habaa iska siiba fadhiista u fadhiiso taagnow kabta u qabo saxiixu riwaayo kale waxaa yidhi walaa tastasibba lahu cayn ha u soo in la caayo ha u soo jiidin dad caayan weyn aabbayaashu faraha ka qaad in aabbaha lagu caraatamo la cayn ha u soo jiidin bal abu darda waxaa uu odhan jiray isagu min cuquuqi اlwaladi liwaalidihi an yadcuuhu bismihi wa an yataqadama fi اlmashi taasaa caddaysa an yadcuuhu bismila inuu caddays caaqnimada waxaa ka mid caasinimada waxaa ka mid a ilmuhu ama wiilku aabbihii iyo hooyadii inuu ugu yaro ugu dhawaaqo magacoodii an yadcuuhu bismihi taasaa inuu caddays in loo jeedo walaa tusamihi bismihi halkaa looga jeedo wa an yataqadama fi lmashi socodka inuu kala hormarana waa la diidan yahay ibnu wahaba fi ljamic kusoo saara isaguna xadii raqamka boqol iyo kow adugu marka aahaar fara macnaha ku timido haddii waa loo yeerahayo magaca oo mutaxan ma fiicine aabbow dheh aabbow dheh magac xurmaysan ama abuu fulaan magacaas macquul wey wixii xurmo keenayo o dhan waalidkaas ka in la dadaal doonaya darsiguna caawintaas ku ega biاllahi atowfiiq